رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وباب يهي ما جاء وحي يمد في الصلاة صلنت كيمد يمد على رسول الله رسولك كركي صلوه صليه صلاة وحل إلى هذا culimada qaarkood waxay leeyihiin asalaatu calaa rasuuli illahi sal alla alay wasalam sida abulcaliyat alriyaaxi ka sugan wuxuu leeyahay markii alla xaggiisa ay ka tahay oo xagga rabbi ka imaanayso oo waxa nebiga ku salinaya sal alla alay wasalam ay tahay alle uu yahay bimacna athanaa baa laga wadaa athanaa calayhi sal alay wasalam fi lmala'i ilaclaa ammaan uu alla ammaanayo nebiga korkiisa malaa'igta dhexdeedana uu ku ammaanayo amaa malaa'igta iyo mu'miniinta salliga ay ku sallinayaan bimacnaa duca wey markaa marka nabiga sal lla ly slam oo loo duceeyo waay can abi mascuudin albadri radia allahu tacaala canhu qaal ataanaa waxaa noo yimid buu uhi rasuulu llahi sal alla alay wasalam wa naxnu annagoo fii majlisi fii majlisi sacd ibni cubaada sacad ibnu cubaada majliskiisa annagoo joogna ayuu nabigu noo yimid sal alla alay wasalam fa qaala lahu bishr bnu sacdin bishr bnu sacad baa wuxuu ku yidhi nebiga sal alla alay wasalam amarana allahu alla wuxuuna amray rasuul allow an nusalliya inaan sallinno caliga korkaaga kugu sallinno fa keyfa sidee baanu nusallii kuugu sallinaa calayka korkaaga allah wuxuuna amray inaan kuugu sallino enseen kuugu sallina amarka uu sheegayo waa amarka aayad aayadda fi suurati alaxsaab yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima marka seen kuugu sallinaa w kayfiyadii qaabkii qaala wuxuu yidhi fasakata wuu aamusay rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam xataa tamanaynaa ilaa aanu jeclaanay annahu isaga oo bashiir ah lam yas'alhu inuusan nabiga weydiinin ilaa aan tamaninay inuusan su'aashaa weydiinin ayuu nebigu aamusay sal ly waslam uma kadibna qaala wuxuu yihi rasuulu llaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu yidhi quuluu waxaad dhahdaan allahuma allahayow salli allow u naxariiso calaa muxamadin ama salli ammaan oo malaa'igta dhexdeeda iyo mala'a sare dhexdiisa ku ammaan calaa muxamadin muxamed korkiisa wa calaa aali muxamadin iyo muxamed aalkiisa korkiisa aalka waa u tegi doonaa baabka dambuu kaga hadli doonaa aalka maxaa laga wadaa kamaa sallayta sidaad ugu salliday oo kale calaa aali ibraahiima ibraahim aalkiisaad ugu salliday oo kale si la mid ah wabaarik allow barakee calaa muxamadin iyo wa calaa aali muxamedin iyo ree maxamed ama maxamed aalkiisa allow barakee kamaa baaragta saaad u barakaysay oo kale calaa aali ibraahiim ibraahim aalkiisa iyo dadkiisa iyo reerkiisa innaka adigu allow xamiidun baa tahay midda midka mahadda mudan iyo ammaanidda majiidun oo sharafta leh waasalaamu salaamtuna buu nebigu uri sal lla alay wasalam kamaa qad calimtum waa sidaad horay u ogaateen horay baa layd laydiin baray wey macnaha saad ii salaami lahayda bimacnaa aayaddu laba qodob bay amartay mu'miniinta qodobka koowaad waxa weeyaan waa salliga qodobka labaadna waa salaamta salluu calayhi waa salliga wa waa salaamtii marka salaamtii bay wax ka weydiiyeen salaamtii markuu uga jawaabay buu wuxuu ku yidhi yani waxaan dhihi lahaa salligii bay weydiiyeen salligii markuu uga jawaabeena wuxuu ihi salaamtuna waa sidaad horay u ogaateen ayb xaggey ka ogaadeen waxay ka ogaadeen ataxiyaadka assalaamu calayka ayuha anabiyu waraxmat ullah intaa way garanayeen sidaana way u salaamayeen ataxiyaadka dhexdiisa laakiin waxa ay garan waayeen qaabkii ay ugu sallin lahaayeen marka salaamta iyadoo horaad u haysateenoo waad garateen salligiina wakaasu kaasuu nebigu sal ly slm rawahu axmed baa wariyey wa muslim waاnnasaa-iyu wاtirmidi wa saxaxahu tirmidi waa saxiixi xadiidka waliaxmeda axmed waxaa u sugnaaday fii lafdin aakhara lafdi kale dhexdii waxaa ugu sugnaaday naxwuhu xadiidkaa mid la mida wa fiihi dhexdiisa waxaa ku jira lafdiga axmed fa keyfa sidee baanu nusalli kuugu sallinaa calayka korkaaga idaa goortu naxnu idaa goortii naxnu annagu sallaynaa aan tukanayno fii salaatina salaadanada dhexdeed ayb lafdiga axmed ee hadda sheekhu uu keenay waa lafdi saxiixa xadiidka hore uun lafdi ka mida weeye waxaa saxiixiyey xaakim daabi baa ku waafaqay alimaamu daaraqudnina wuxuu leey sanadkiisu waa xasan muttasilah ee faa-iiduna wataa uusan xadiidka lafdigiisa hore uusan wadanin faa wata waxa weeye ee salaadani ama sallintan ay weydiinayeene nebigu barayay waxay ahayd salligii ku saabsanaa marka ay tukanayaan siday ugu sallin lahaayeen sidaas daraaddeed qeyd baa ku jira qeydkaasoo ah idaa naxnu sallaynaa fii salaatina ilaa xadiiska lafdigiisa hore seen kuugu sallinaa ma caddaynayo ma salaada dhexdeeday ka wadaan ma markayna salaad ku jirin bay ka wadaan waa mutlaq laakiin lafdigan dambe wuxuu qayday meesha uu ku saabsan yahay salligu oo ah salaada dhexdeeda halkaasi way meeshay su-aasha ka weydiinaya waxaa lafdigaa iyo qeydkaa xoojinaya xadiiska aakhirkiisoo waasalaamu kamaa qad calimtum marka waxaa laga hadlayaa soma atixiyaadkii salaadda dhexdeedii baa laga hadlaya macnaha ayb lafdiga axmed marka ee dambe waxaa kaloo soo saaray sidoo kale ibnu khusayma ibni xibbaan daaro iyo xaakim iyo bayhaqi waana lafdi sugan wey isaguna oo saxiixa sida aimadaas sheegeen laakiin wuu ka yara bedelan yahay salliga hore waxbuu la dheriyay oo nabiga markay weydiiyeen wuxuu ku yidhi waxaad tidhahdaan allahuma salli calaa muxamadin annabiyi alummiyi annabiyi alummiyi bay wadataa wayani wclى ali muxamadi kama salayta clى ibrahim wclى ali ibrahim wbaarik clى muxamadi الnabiyi اlأmiyi marka lafdiga axmed siyaadadaasuu wata annabiyi اlumiyi buu wata ayb xadiidkan faa'iidadiisu waxa weeye wuxuu ina baray salliga nebiga sal ly slm salaada dhexdeeda in lagu sallinayo mashruuciyadiisana waa laysla qabaa inay mashruuc tahay in nebiga lagu salliyo sal lay waslam laakiin waxaa laga doodsan yahay ma waajibba ma faradba mise waa sunno baab soo socduu kaga hadli doonaa insha allahu tacaala u gunti doonaa oo dhihi doonaa muxuu ahaayey muxuu ahaayey muxuu ahaay waxay ahayd taas salaamta wey salaamta a yacani khilaaf baa ku jira waxaa qaba inuu salligu atixiyaadka gadaashiisa in nebiga lagu salliyo inay waajib tahay waxaa qaba alimaamu shaafici iyo axmed iyo isxaaq abubakr bn carabi baana dooranaya waxay leeyihiin waa waajib jumhuurtu waxay qabaan waa mustaxab atixiyaadka gadaashiisa in nebiga lagu saliyo waa mustaxab laakiin laazim ma ah say u badan yihiin qolyahan marka hadda aan sheegnayee qaba waa waajib waxay deliishanayaan oo adiladooda ka mid ah xadiidka amar buu ku yimid wuxuu yidhi nebigu sal ly slm quuluu waxaad dhahdaan waana amar amarkuna haddaan saarif la helin wujuub buu faa'iideeya yacni adilada ay deliishanayaan kuwa ugu xoog badan amarkaasaa ka mid a ah. ooy u deliishanayaan salligu bacda atashahud inuu waajib yahay ayb bacdu ahlilcilmi waxay ku waxay arrintaa iyadaa imaamu shaafici inuu la shaadoobay bay ku tilmaameen laakiin cala asawaab sida saxda lamu shaadoobine saxaabada qaarkoodna waa qabeen aimo kalena waa la waafaqsan yihi imaamu shaafici caleyh raxmatullah waajibinta ataxiyaadka gadaashiisa in la waajibiyo salliga nabiga sal alay slam wacan kacb bni cujrata waxaa kaloo laga faa'iidaysan yacni salliga siiqada iyo iyo qaabka loo sallinayo ee nebiga loogu sallinayo inuu yahay mowquuf oo macnaha wax weeyaan alfaadda nebiga loogu sallinayo waa alfaadda isagu uu baray ummadda inay ugu salliyaan ee wax adigu aad jeebkaaga kala timid ama wadaad kale isku hagaajiyey salli lagama dhigto waay laanna saxaabadu hadday arrinta laisaga ijtihaadi karood adugu alfaad iska samayn karto ama intaad jumlooyin isku hagaajiso uun salli ay noqon karaan mayna weydiiyeen kayfa nusalli calayka mayna dheheen laanna iyagu waa carab oo luqadda carabiga yani fusaxa ku ah marka hadday iska cabiri karaan way cabiri lahaayeen soo ma sidaas daraaddeed salligu waa kaa ma'thuurka ah ee nebiga laga soo guuriyey sal alla alay waslam saas weeyaan ayb kuwan kale marmarka qaarkood shicir bay ku keenaan yacani gabayadan salliga laga dhigayo oo kaleeto iyo yani siiqadii salliga maaha siiqadii salliga maaha kanay suufiyadu qaadqaadaan iyo wixii lamid ee markii la yidhi muxuu ahay diinta ka mid maaha ay yidhaahdeen salligii baa la diiday salli lama diidina gabay baa la diiday rabbi salli cala alxabiibi moxamed iyo waxaanay qaadqaadayaan salli lama diidin laakiin waxaa la diiday qaabkan iyo kayfiyadani ma aha qaabkii nebigu ha laygu saliya yidhi marka shicirkan iyo gabaygan wadaadku isku hagaajiyey haddii lagu yidhaahdo ma aha salligii nebiga laga soo guuriyey salli baa la diiday ha bedelin yacni waa talbiisaadka caamada lagu samaynayo ayb marka wax walba oo dikri ah wuxuu ku fiican yahay in lafdiguu ku yimid iyo ma'huurkii lasoo guuriyey inaad ku taqayudo saas man wacan kacb bni xujrata qaale wuxuu uhi qulnaa waxaanu nihi yaa rasuula allah rasuulka ilaahiow qad calimnaa waan ogaanay aw carafnaa waan garannay kayfa sida kayfa sida kayfa sida assalaamu calayka kayfa sida uu ahaaday ama assalaamu salaamid calayka korkaaga la salaam sida ay tahay salaanta lagu salaamayo waa garanay assalaamu calayka ayuha anabiyu waraxmat ullah taa garanay ee fa keyfa sidee bay ahaatay alsalaatu sallin calayka korkaaga laguu salliya say tahay qaabkee alfaadeen isticmaallaa qaala nebigu wuxu uhi sal ly slam quuluu waxaad tidhahdaan allahuma salli calaa muxammed wa calaa aali muxammed kamaa sallayta calaa aali ibraahim innaka xamiidun majiid ayb allahuma baarik calaa muxamadi wacalaa aali muxamadi kamaa baarakta calaa aali ibraahim inaka xamiidu majiid rawaahu ljamaacatu baa warisay ilaa laakiinse ana tirmidiya qaala wuxuu yidhi fiihi xadiiska dhexdiisa calaa ibraahiima buu yidhi fi lmowdicayni labada meeloodba lam yadkur muusa sheegin aalihi muusa sheegin taas man yacni eedu waxa weeyaan eh, jamaacadu lafdiganay ku wariyeen laakiin tirmidi lafdigiisu meesha calaa aali ibraahiima la yidhi labada goorba isagu wuxuu ka dhigay calaa ibraahiim aalna maba uusan sheeginba kamaa sallayta calaa ibraahiim buu labadaba yidhi kamaa baaragta calaa ibraahiima buu yidhi aal muusan sheeginba laakiin riwaayat ljamaaca aalkiibay sheegeen ibraahimna mayna sheegeen imaam ibnuqayim caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay ma soo aroorin aljamcu bayna ibraahiima wa aalihi calaa ibraahiima wa aali ibraahiima kamaa sallayta calaa ibraahiima wa calaa aali ibraahiima ama kamaa baarakta calaa ibraahiima wa aali ibraahiim sidaa in loo jamciyo labadoodiiba la wada sheego ma soo aroorin buu leeyahy laakiin sheikhu اlalbani caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay way soo aroortay wayna asaxday labadoodaba in la jamciyo ayb wa can fadaalata bni cubaydin taasi marka waxay kutusaysaa laba qaab buu hadda keenay laakiin ilaa toddoba qaab iyo ka badan oo alfaadoodu wax kala badbedelan yihiin siyaadaad iyo naqsi iyo ku jiraan ayuu ku soo arooray salliga nebiga sal lay slm saxaabada baray marka siiqooyinkaas toddobada ah ama ka badan mid alla midkii aad qaadatood isticmaasho waa kugu filanya mid alla midkaad isticmaasho waa kugu filanya waa midaan horey usoo sheegnoo kale khilaafkiisu waa khilaafu tanawuc waa khilaafu tanawucoo kullu dalik kullu hadihi siyaq jaa waay siiqooyinkaasoo dhan waa bannaan tahay taad ka qaadataa way bannaan tahay sidii aan soo marnayba atixiyaadka siyaqiisii oo kale wa marka kullu daalika waa bannaanta macna ayib walow culimmadu ay keebaa fadli badan sida taxayud aan ku soo marnay tashahudka oo kale atixiyaadka o kale waan soo marnay keeb fadli badan bay ku doodaya laakiin kaad qaadataba waxa isla ogolyiin kugu filan yahay tana sidoo kale wey salliga nebiga sal ly slam iyo siiqooyinka uu ku yimi wacan fadaalata bni cubaydin qaala wuxuu idhi samica waxaa maqlay wuxuu maqlay annabiyu nebigu sal lay slam wuxuu maqlay rajulanin oo yadcuu ducaysanaya fii salaatihi salaaddiisa dhexdeeda ku ducaysanaya falam yusalli muusan ku sallinin ninkaasi cala nabiyi muusan ku sallinin sala allahu calayhi waalihi wasalam yacni salaaddii buu ku jiray waana ducaysanayey mana uusan saligii la imaanin nabiga muuse ku salim faqaala nabiyu nebigu markaasa wuxuu yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalam cajila wuu degdegay haada kani waa degdegey oo ducadii buu la degdegay wixii ducada lagu aqbali lahaa na waa ka degdegay oo salligii ah uma kadibna dacaahu nebigu waa u yeedhay ninkaa isaga fa qaala lahu markaasuu wuxuu ku yidhi qaala nebigu wuxuu yidhi lahu isaga aw amase likayrihi ama cid kaluu ku yidhi hadalkan ma ninkii laftiisii buu ku yidhi mise ninkii cid aan ahayn buu nabigu ku yihi sal lay slshaki wey wuxuu ku yidhi idaa goortii sallaa uu tukanayo axadukum midkiin falyabda' ha bilaabo bitaxmiidi illaahi ilaahay mahadintiisa ha ku bilaabo ilaahay mahadintiisa iyo ammaanidda horta ha ku bilaabo uma markaa kadibna liyusalli ha salliyo cala anabiyi ha ku salliyo nebiga korkiisa sal alla alay wasalam ayb uma kadibna liyadcu ha duceeyo bacdu markaa kadib maa shaaa wuxuu doono intaa wixii ka dambeeyana ha duceeyo wuxuu doona ha ku ducaysto rawaahu tirmidi baa wariyey wa saxaxa wuu saxiixiyey ayb kadalika waxaa wariyey axmed iyo abu daawuud iyo ibnu khusayma waxaa saxiixiyey alxaakim abu cabdillaahi alxaakim dahabi baa ku waafaqay sidoo kale sheekh albani caleyh raxmat ullahi waa taxsiininaya xadiidkani marka waa sugan yahay waxaana loo deliishanayaa oo deliishanaya culimmada qabta salligu in uu yahay ataxiyaadka kadib inuu waajib yahay maxaa yeelay ataxiyaadku waa duco ataxiyaadku waa duco duca ku jirta asalaamu ah, calayka ayuha nabiy iyo wacalaa cibaadi illaahi saalix assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi saalixiin iyo waa duco soo ma intaan la gaadhinba ducooyinka ka dambeeya salliga atixiyaadka dhexdiisay ducadu ku jirta markaad ducaysato allana aada soo ammaantay waxaad u baahan tahay ducadaada si loo aqbalo inaad ku khatinto salliga nebiga sal lla ly slam haddii kale waxaad noqonaysaa ninkaa degdegay ninkaa degdegay baad noqon saas daraaddeed waxay leeyihiin nebigu sal lla alay wasalam waa amray oo muxuu yidhi falyabda bitaxmiid illaahi wahanaa'i caleyh ha ku bilaabo uma liyusalli waa amar uma liyusalli waa amar amarkuna yufiidu lwujuub bay leeyihi waxaa laga hadlayana waa salaaddii dhexdeedii bay leeyihi ayb maxaa yeelay ninku salaada dhexdeediibuu ku jira waana ducaysanayay ayb marka adiladooday ka mid tahay sheekhu wuxuu yidhi se wa fiihi waxaa ku sugan waa mualif xadiidkan dhexdiisa waxaa ku sugan oo laga faa'iidaysanaya xujatun baa ku sugan liman cid bay xujadaasi ugu sugan tahay laa yaraa aan arkaynin alsalaata sallin calayhi nebiga lagu salliyo fardan aan u arkaynin inay laasim tahay oo xageed ka qaadanaysaa amar baaba meesha yaalleh xaydu meel lam ya'mur uusan amrin nebigu taarikahaa ruuxii ka tegey bilicaadati salaadda inuu soo celiyo ah, yacni wuxuu leeyahay meesha aan ka qaadanayno inuusan salligu arkaanta salaadda ka mid ahayn oo haddii laga tago meeshaa ayna salaaddii burayna waxaan ka qaadanaynaa ninkaa isaga ah ee salaaddii ka baxay isagoon salli la imaanin nebigu sal alla alay waslam soo celi salaadda ma dhihin haddii uu rukni yahay salliguna salaadda soo celi baa la dhihi lahaa keliya waxaa lagu kaaftoomay uun in la yidhi in la baray uun in la amray baa lagu kaaftoomay halka marka wuxuu ka duulayaa ama waxa weeyaan waa waajib aan rukni gaadhsiisnayn ama waa mustaxaba laakiin rukni in la gaadhsiiyo ayaa doodi ka jirtaa ayib inuu rukni yahay oo salaadu biduunihi ayna asaxayninna waa madhab shaafici khaasatan atixiyaadka dambe ayib wayucadiduhu waxaa xoojinaya buu uhi qowlahu nabiga odhaahdiisa qowluhu baa xoojinaysa wayucadiduhu waxaa xoojinaya xujada arrintaa iyadaa qowluhu nebigu odhahdiisa uu yidhi fii khabari ibni mascuud xadiidka cabdullaahi ibni mascuud khabarkiisa uu ku yidhi bacda dikri tashahudi ataxiyaadka markuu sheegay kadib wuxuu yidhi uma yatakhayar ama yatakhayaru wuu doonanayaa min almas'alati baryada maa shaaa wuxuu doonuu ka dooranaya yani muxuu ka wadaa xadiidka cabdullahi ibn mascuud waa kaa soo marnay atixiyaad ku saabsanaa soo ma muslim baa soo saaray lafdigan uma yatakhayar markuu ataxiyaadka dhammeeyey kadib ayuu wuxuu yidhi ataxiyaadka kadib wuxuu dooranayaa ducada iyo baryada wuxuu roobaha ka doorto xaggee laga deliishanayaa bimacnaa ma sheegin nebigu sal lla ly wasalam wax la yidhahda salli ma sheegin cabdullahi bn mascuud wuxuu baray atixiyaadka atixiyaadka gadaashiisa meeshii salliga la gelin lahaa wuxuu ku yidhi baryada waxaad doontay adig kula quman ka dooro marka salli lama sheegin marka taasi waxay xoojinaysaa iyadana qolyaha qaba inuusan waajib ahayn ayb waxaa xoojinaya sidoo kale ninkii salaadiisa halleeyey acraabiga ah almusii salaatahu nebigu sal lla lay waslam markuu salaada barayey salliga uguma darin wuxuuna ku yidhi sidaa markaad u tukato salaadaadii waa waa guday ah, salaadaadu markaa waa waa waa dhammaystiranta maca dalika salli ma amrin nabigu sal alay slam waxyaalahaasay isu geynayaan marka waxay leeyihiin jumhuurtu salliga nebiga lagu salinaya ataxiyaadka gadaashiisa ma aha yani shay laazima maaha bimacnaa haddii laga tago salaaddii way asaxaysaa saas manaa adiga marka murtidiisa waxa weeyaan waxaa qaba inuu waajib yahay alimaamu shaafici iyo alimaamu axmed fii riwaaya bal riwaayada ugu dambaysa wey waxaa doortay alimaamu alaajuri ayaa doortay bal wuxuu leeyahy salaadda waa la soo celinaya waxaa ugu horreeyey dhammaantood daa'ifo ka mida saxaabada ridwaanullahi caleyh koox saxaabada ka mida ayaa sidaa qabay inuu waajib yahay ayib marka ixtiyaadku in yani wax wey aan laga tegin waay baabu maa yustadallu bihi laakiin daliil qaci ah oo ku tusaya rukniyada ku tusaya ama wujuubka ku tusayo qaciya la heli maayo saas maa saas daraaddeed imaam shawkani caleyh raxmat ullahi markuu masalada aada u rogrogay muxuu ahaayey ou dhinacyo badan ka fiiriyey wuxuu leeyahay daliil cad oo marka qawaacidda istinbaadka la fiiriyo ku tusaya inuu rukniyada ku tusaya ama faradnimada ku tusaya ma ma haynu leh ayb qaayatu maa fil amri waxa wey waa uun yacni siyaqaas laysku haysto ma faa'iideyn kartaa wujuub rukniyase ma faa'iideyn kartaa mise istixbaab may faa'ideyn kartaa istixbaabkaasaana madhab aljumhuura baabu maa yustadallu bihi calaa tafsiiri aalihi almusallaa calayh wuxuu baabu yahay maa yustadallu wax la deliishan bihi isaga loo deliishanayo calaa tafsiiri aalihi aalihi fasiriddeeda aalkii almusallaa ee lagu sallinaya calayhim korkooda xadiista hadda markaynu soo maraynay salliga nebiga sal ly slam wa calaa aalihi baan soo maraynay nebiga lagu sallin aalkiisana lagu sallinayo aalka aan ku sallinayno tafsiirkiisa yay arrintaa iyadaa tafsiirkeedii waxa loo deliishada ayuu baabuya ayb can abi xumaydin asaacidi annahum iyagu qaaluu waxay yidhahdeen waa saxaabadii yaa rasuul allah rasuulka ilaahi o kayfa sidee baanu nusallii kuugu sallinaynaa calayka korkaaga qaala nebigu wuxu uhi sal ly slm quuluu waxaad tidhahdaan allahuma salli calaa muxamadin wacalaa aswaajihi wa duriyatihi kamaa sallayta calaa aali ibraahim wabaarik calaa muxamadin waaswaajihi wa duriyatihi kama baarakta calaa aali ibraahim innaka xamiidun majiid allow nebi maxamed korkiisa ammaan xaasaskiisiiyo caruurtiisa korkoodana ammaan ubadkiisa sida aad u ammaantay ibraahim aalkiisa kortooda aalu ibraahiim waa dadkii nebi ibraahim calayhi salaam ka farcamay oo ay ka mid yihiin ambiyadii nebi ismaaciil iyo nebi isxaaq iyo caruurtay sii dhaleen iyagana ambiyada ahaa iyo khiyaartaasaa laga wada muxuu calaa aali ibraahim ama atbaacdiisii dadkii raacay way noqon karaan ayb marka meeshan wuxuu u deliishanayaa sheekhu wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo kelimada aal ee salliga ku jirta waxaa laga wadaa nebiga xaasaskiisii iyo ubadkiisii baa laga wadaa xageen ka qaadanaynaa riwaayadana caddaysay buu leehay riwaayadan baa caddaysay riwaayaadka hore way ijmaaliyeen oo waxay yidhahdeen calaa aalihi laakiin riwaayadana waxay iyadu tidhi calaa aswaajihi wa duriyatihi marka waa riwaaya mufasira buu ka dhigaya riwaaya mufasira oo aalka maqsuudkiisa caddaynaysu ka dhigaa macna ayb muttafaqun calayhi wa can abi hurayrata radi allahu canhu can اnabiyi sala اlla alay slam nebiga wuxuu ka warin qaala inuu nebigu yidhi man sarahu man sarahu ruuxii uu farax gelinayo an yaktaala inuu beegto bilmikyaali alwfaa beegga ugu dhammaystirnaanta badan bilmikyaali inuu ku beegto mikyaalku waa aalatu beegga waa waa weelka wax lagu miiso weel wax lagu miiso ka ugu dhammaystirnaanta badan ruuxii raba inuu wax ku beegto oo ku miisto ayib hee idaa goortii sallaa uu salinaya calaynaa korkannaga uu nagu sallinayo ahla albeyti baan ula jeedaa ama ahlulbeyt baan ku khasisayahay markuu korkanaga ku salinayo falyaqul ha yidhaahdo hadduu rabo inuu eh, halbeeg midka ugu dhammaystiran wax ku beegto oo ajirka ugu badan uu qaato waa laga wadaay sidan ha noogu salliyo waay falyaqul ha yidhaahdo allaahuma salli calaa muxamadin annabiyi a ee nebiga ah wa aswaajii xaasaskiisa korkoodana allow ku salli ummahaati almu'miniina mu'miniinta hooyooyinkood ahaa wa duriyatihi caruurtiisa korkoodana allow ku salliyay ubadkiisa wa ahli beytihi iyo gurigiisa ehelkoodii kamaa sallayta calaa ibraahiima ibraahim korkiisaad ugu salliday ood u ammaantay innaka xamiidun majiid sidaa ha yidhaha rawahu abu daawuud baa wariyey wa kadalika albukhaariyu fi tariikhi alkabiir waana xadiid daciifa wey sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo xibbaan ibnu yasaar alkilaabi oo daciifa ku jira dacfigiisuna waa ikhtilaad ayib waxaa kaloo xadiidka ku jira cilad cillad kaloo ah ikhtilaaf waa laisku khilaafay saas daraaddeed labadaa ciladood buu xadiidku daciif leeyahay ma sugna kan horaase sugan oo saxiixaynka iyo musnad axmed ku yahay in laga wado aalka laga wado nebiga sal lla ly slam xaasaskiisii iyo ubadkiisa laga wado sidaa xadiidka hore uu sheegay waa tafsiir oo daa'ifa min ahlilcilmi ay mareen ayib alimaamu shaafici oo kale wuxuu leeyahay aalka banu haashim iyo banu muطalib qoladaas ay sadaqadu xaaraamta ka tahay ayuu ku fasiraa qaar waxay leeyihiin aalka waxaa la yidhaahdaa nebiga sal lla lay wasalam ubadkiisii iyo dadkii ka farxmay xataa waxay leeyihiin xaasaskuma gelayaan ayb waxayna u deliishadaan nebigu sal lla lay slam kama fii saxiixi muslim waxa uuse faatumo iyo cali iyo xasan iyo xusein ayuu go maro saaray markaase wuxuu yidhi allaahumma inna haaulaa'i ahlu beyti ilaahayo kuwani waa aalu beytkaygii waay marka cali iyo faatima iyo inta ka farcanto xasan iyo xusein ay dhaleen kuwaasi ayaa la yidhahdaa aalubeytka sidaana waa madhabu taa'ifa oo ay muxuu ahay xadiiskaasi u deliishanayeen laakiin aalka xaasaska in lagu itlaaqo qur-aanka kariimkaa tilmaamay xaasaska nebigu inay gelayaan aalkiisa inay gelayaan ayib oo waxaa yacni aayadda rabbi tabaaraka wa tacala uu yidhi innamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum ahla cankum اrijsa ahla albeyt aayaddu ka hadlaysay waxay ka hadlaysay xaasaskii nebiga sal lay slm siyaaqa aayaadka iyo weliba lixaaqa dambaa sibaaqa iyo lixaaqa labaduba waxay ku saabsan yihiin xaasaskii nebiga sal lay slm wabittaali cidda ugu horraysee gelaya aalu beytihi waa xaasaskiisa meel looga saari kara ma jiro saas daraaddeed bay yay aayaddaasi shiicada bay dhuunta u gashay yacni waxaa laga hadlaya waa xaasaskii haddana aalubeyt weeyaan baa layidhi xadiis baa jira dhahaya nebigu sal alla alay wasalam xasan iyo xuseyn iyo intuu mara ku daday kan haddaan sheegayno sunanka qaarkood tirmidi ku ibdaan maranaya markaasay umu salam uu ka saaray umu salam uu ka saaray markaasuu aalubeytkeyga xadiidkaa sheegaya umu salam uu bannaanka u saaray sheekh albaani waa saxiixinaya laakiin xadiiska cilaa ku jirta waana daciif sida raajix ma sugnaa ayb almuhim xadiidkanina wuxuu tilmaamayaa waa kan hore abu xumaydin asaacidi aalka inay xaasas ku gelayaan saas daraaddeed fikirka dhahaya aalka xaasas kuma soo gelayaan sax maa khaasatan fii maqaami ducaa marka la joogo bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin aalka loo ducaynayo waa qaraabadii nebiga o dhan sal lla alay slam madhab kalena waa jira oo dhahayo ummaddiisoo dhan wa oo alaal bimacna alatbaac ka dhigaya madhabkana waa madhabka uu rajaxayo alimaamu nawowi iyo ashari iyo keyrkood ay rajaxayaan oo waxay leeyihin fii maqaami ducaa haddii la joogo in la camimaa fiican oo la khasisin sax qaraabadiisu waa gelaysaa wixii ahluliimaan ahaa ahlubeytkii waa gelayaan ubadkiisii waa gelayaan laakiin ducadu inay ummadda dhan wada hesho oo atbaacdiisoo dhan ay wada gaadho tafsiirkaasaa fiican bay leeyihin ayib taana wax wey waa ra'yi kale baabu maa yadcuu bihi fii aakhiri اsalaa wuxuu baab yahay maa yadcuu bihi waxa uu ku ducaysanayo fii aakhiri الsalaati salaada aakhirkeeda ayib yacni meeshaa iyada ah shiicada iyagu baabkoodu waa mas waa baab kale waay shiicada iyagu waxay kala lug baxeen uun xasan iyo xuseen iyo carruurtiisi caruurtay dhaleen xataa caruurihii kale nebigu dhalay sal alla alay waslam shaqo iskumay laha xataa cali bin abi aalib carruurtuu dhalay muxuu aha maxamed ibnu xanafiya iyo intooda badan ma maraan shiicadan hadda caanka marka meelunba iyagu muxuu ahaayey uun wixii halkaa ka farcamay iyo wixii uu dhashay iyo muxuu yaani e, e, tarankaas baa waxay geliyeen aalka nebigay ka dhigeen kadibna huluwi bay ka sii dhaliyeenoo waa kuwa ilaahiyadaba ka dhigay markii dambe ah, oo sifaadka ilaahay lahaan jiray siiyey halkaasi marka iyagu fidnadoodu ka bilaabatay baabu maa yadcuu bihi fii aakhiri salaa salaada aakhirkeeda waxa uu ku ducaysanaya ayuu baabu yahay salaada aakhirkeeda intaan weli la salaamo naqsanin wey oo ruuxu ataxiyaadsaday salligiina saliyey muxuu ku ducaysanayaa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal ly slam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii faraqa uu ka faaruqo axadukum midkiin min altashahudi alakhiir ataxiyaadka ugu dambeeya markuu ka faaruqo falyatacawad ha ha magan galo billaahi ilaahay ha magan galo min arbacin afar shay ha ka magan galo min cadaabi jahannama ha ka magan galo waa bedel jahannamo cadaabkeeda ha ka magan galo wa min cadaabi alqabri iyo qabriga cadaabkiisa wa min fitnati almaxyaa nolosha fitnadeeda waalmamaati iyo dhimashada nolosha fitnadeeda waa inaad fitankan ku maraya inay diintaada saameeyaanoo jidka aad gara marto oo ama riddo noqon kara ama inxiraaf noqon kara ama bidco lagu dhacay noqon kara ama macaasi iyo dunuub waaweyn oo gala noqon kara marka fitnada noloshu taas waa amaa fitnatulmamaat waxa weeyaan markuu ruuxu dhinto imtixaanaadka ka dambeeya wey leanna fitnadu waa imtixaan oo qabriga ka bilaabanaysa way gelaysaa fitnatulmamaat iyo marka lays soo saaro iyo ilaa hawshaas wey fitnatulmamaadka macana ayib iyo sidoo kale inuu ruuxu si xun u dhinto oo khaatumo xun ku dhinto iyaduna waa fitnatulmamaad waa dhimasho aan ficnayn wey macnaha wa min shari اlmasiixi midkii isha masaxnaa sharkiisaan kaa magangeli addajaali ee beenta badnaa rawa waxaa wariya aljamaaca ila albukhaariya wاtirmidiya almasiixu dajaal waa midka uu nebigu ku sheegay sal lla lay wasalam fa sharu ghaa'ibin yuntadar buu nebigu sal lla lay wasalam shar la sugayo iyo fitno la sugayo midda ugu daran weyn buu nebigu sal lla lay wasalam uguna dhibka badan saas wey macanaa saas daraaddeed baa nebi ma jiro ambiyada ilaahay ka mida ilaa ummaddiisa waana u sifayey waana waana uga degay ambiyadoo dhan baa ka degi jiray ilaa rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh yacni tafaasiil fara badan uu ka bixiyey siduu ku imaanaya iyo tilmaamihiisa iyo wuxuu la imaanaya iyo dadka raaci doona iyo yacni goobaha uu tegi doona iyo nebigu aada u faahfaahiyey sal alla alay waslam saas weyaan marka yani waxa weye fidnadiisaan sahlanay saas daraaddeed baa gooni loogu saaray oo la yidhi wa min shari almasiixi dajaal saas weyaan ayb وعن cائشhaةa رضي الله عنها أن النبya slى الlaه عليه وaله وسلم kaana wuxuu yadcuu mid duceeya fi الصلاati salaada dhexeeduu ku ducaysan jiray allahuma inii acuudu bika salaada dhexeedu ku ducaysan jiray yacni caaisha lafdigiidaasi waa mutlaq ma aynan sheegin salaadda ka xaggee laakiin xadiidka abu hurayraa caddeeyo idaa faraqa axadukum min atashahud alakhiir taxiyaadka ah, dambe kaana yadcuu fi salaati wuu ku ducaysan jira wuxuu dhihi jiray allahuma inii acuudu bika alla waxaan kaa magangelayaa min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa waacuudu bika waxaan kaa maangeli waacuudu waan maangeli bika adiga min fitnati almasiixi midkii masaxnaa ee isha masaxnaa isha tirnaa fitnadiisaan kaa magangeli addajaali ee beenta badnaa waacuudu waan magangeli bika adiga min fitnati almaxyaa nolosha fitnadeedaan kaa magangeli wa fitnati almamaati iyo dhimashada fitnadeed allahuma allahyow innii anugu acuudu waa magangeli bika adiga min almaqrami dayntaan kaa magangelaya inaan daynoobo waalma'hami iyo dembiga dembaabidda inaan dembaabo oon dembi gala magan baan kaaga ah ayib rawahu ljamaacatu baa warisay ila bna maaja daynta kamaa fii saxiixi albukhaari nabiga sal lla alay slam ayay weydiiyeen waxay ku yidhahdeen rasuul ilaahay oo waxaa aada u badan inta aada ilaahay ka magangelayso daynta a ilan aada buu badin jira acuudu bika min halabati dayn ilaahu dayntu inay iga tanbadato oo iga qaalib noqotaan magankaaga ah buu dhihi jiray markaasay weydiiyeen nebigule aad baad u badisaa baa le markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam ina arajula idaa harim xadat fakadab wawacada faakhlaf ruuxu mar hadduu daymoobo wuu sheekayn been buuna sheegi ballan buu qaadi wuuna ka bixi waa saas imtixaan weyn buu lugta la geli yacni waxa weeyaan sheekadiisi iyo mucaamaladiisu been ka bixi mayso iyo waxaan jirin inuu sheego wa kadalika inuu ballan been a galo ayadana waa marar badan buu yani wax weeyaan waa waa u badanta ballan been inuu galo yacni waxa weeyaan maalintaasaan ku siin doonaa niyow marka baa ii soo degaya alaabbaa soo socota midaan wax ku lahaabaa maalmahan imeermeerinahaya a soo maa marka imtixaan weyn waa inaad been sheegi ood ballan ka bixi waa waa yani way u badantah sidaas daraaddeed maadaama uu imtixaanaadka iyo dunuubta dabada ku wato yani nebigu sal lay waslam ilaahay buu ka magangeli jiray rawahu ljamacatu iyo maaja xadiidkan wuxuu tilmaamayaa iyo ka ka horreeyaba ducadaasi afarta arrimood laga magangelaya alle kan dambana wuxuu ku daray laba arrimood oo kale u ku daray arrimaha ilaahay laga magangelayo xukumkoodu ma waajiba mise waa sunno jumhuurtu waxay qabaan waa sunno say u badan yihiin culimmadu waxay leeyihin meeshaa in ducadaa la geliyo waa sunno laakiin alimaam ibnu xasmi ayaa wuxuu qabaa in ay waajib tahay in eh, arrimahaas ka magangeliddooda ilaah laga magangelayo waa waajib buu leeyahay waxaa doortay madhabka isaga sheekh albani caleyh raxmat ullah waxaa uga horreeyey dhammaantoodba ninka la yidhaahdo taawuus ibnu kaysaan ninkii taabiciga ahaa wiilkiisa ayaa salaad tukaday salaaddii markuu tukadayba wuxuu ka tegey ee isticaadada afartaa arrimood ilaaha laga magangelayo markaasuu ku yidhi salaadda ku noqo salaadda dibu tuka buu yidhi marka waxaa muuqata inuu yani u amrayo cala wuxuu arkaa inay salaadii rukni ay tahy oo laazim tahay ducadaas waa taawuus marka masaladu siday culimmada qaarkood ku sheegeen maaha oo yidhaahdeen inay arrimahan ay isticaadadoodu ay sunno tahay baa ijmaac ah ijmacaasi ma jiro ijmacaasi waa manquud bilkhilaaf aladii kaana ladda taabiciin waman bacdahum marka eh, muxuu ahaaye waxayna cuskanayaan amarka ah idaa faraqa axadukum min atashahud alakhiir falyatacawad waa amar amarkuna fii aslihi yufiidu lwujuub halkaasay ka intilaaqayaan marka iyadana marka in aan laga tegin ba baabun jaamic baabu baabu jaamicin ama baabun baabu jaamici adciyatin mansuusin calayha fi salaa isu idlaafa haddaad rabto ama baabun jaamicun adciyatan mansuusin calayha fi salaa isma qabanaysa marka isu idaafay oo baabu jaamici adciyatin ducooyin mid kulminaya baabkeed wey adciyadaasoo mansuusin la caddeeyey calayha korkeeda fi salaati salaadda dhexdeeda bimacnaa wuxuu meeshan ku uruurinayaa baabkan ama baabkani uruurinayaa ducooyin fara badan oo axaadiista ku soo aroortay salaadda dhexdeedana lagu ducaysto can abi bakrin sidiiq radi allahu canhu anahu isagu qaala wuxuu yihi lirasuuli lahi sala allahu alayh waalihi wasalam rasuulka wuxuu ku yidhi callimnii ibar rasuul allow ducaa'an duco oo adcuu bihi aan ku ducaysto fii salaatii salaadayda dhexdeeda salaada dhexdeeda duca aan ku ducaysta ibar qaala nabigu wuxu uhi sal ly waslam qul waxaad tidhahdaa allahuma allahyow innii anugu dalamtu waxaan dulmiyey nafsii naftayda dulman dulmi ayaan dulmiyey kafiiran oo fara badan yacni dembiga aad gelaysiiyo khaladaadku dhibkiisu wuxuu ku soo noqonayaa naftaada soo ma marka naftaadii baa dhib u geysanaa adaa isdulminaya wa walaa yakfiru mana dhaafo addunuuba dembiyada ma dhaafo ilaa anta adiga mooye cid kaloo loola cararina ma jirto oo mushkiladan iyo dhibkan xallin kara dunuubta dhaafi kara ee fakfir allow dhaaf lii aniga makfiratan dhaafid oo min cindika agtaada ka ahaatay ilaahw agtaada cid kaloo wax dhaafi karaysa ma jirtee ii dhaaf wixii khaladan galay warxamnii ii naxariiso inaka adugu anta adugu alkafuuru midka dhaafidda badan baa tahay alraxiimu naxariista badan muttafaqun caleyh wuxuu leeyahay alxaafid ibnu kaiir caleyh raxmat ullah fii tafsiirihi qur-aankan waxay ku soo aroortay marar fara badan ducadan iyadoo la kulmiyey talabu almaqfira waaraxma ilaahay in la weydiisto dembiga inuu dhaafo kuuna naxariisto sida fii aakhiri suurati albaqara iyo keyrkeed wuxuu marka sidaasoo kale markay tahay waxaa laga wadaa dalabu almaqfira waa wixii horay kaaga dhacay wa dalabu araxmana waxaa laga wadaa wixii dambe soo socda in lagaa ilaaliyo saasuu macnaha ugu kala fasiray xadiiskani wuxuu faa'iideynayaa adkaarta ama adciyada mashruuca ah salaada dhexdeeda tanaa ka mid a ah, oo lagu ducaysto markii aad ataxiyaadka dhammayso kadib salligana ka dhammayso can cubayd ibni lqacqaac qaala wuxuu ihi ramaqa waxaa waxaa milicsaday nin baa fiiriyey rasuulalahi sal lay waslam ayuu fiiriyey walxaal huwa nebigu yusallii uu tukanayo nebigoo tukanayaa nin u fiirsaday fa jacala wuxuu bilaabay yaquul inuu yidhahdo fii salaatii salaadiisa dhexdeeda inuu yidhaahdo allahuma kfir lii denbii wawasic lii fii daarii wabaarik lii fii ma rasaqtanii inuu yidhaahdo nebigu sal lay slam marka bilaabay allahuma kfir allow dhaaf lii aniga dembii dembigayga ii dhaaf wawasic alla waasici li aniga fii daari gurigayga io waasici meeshaan deganahay wa leanna waxa weeyaan nebigu wuxuu ku sheegay sal lla alay wasalam min ashaqaawa shaqaawa yacni yani waxaa ka mid a dhibaatada ama dhurdarrida waxaa ka mid a saddex arrimood buu ku sheegay ha haweenay xun waa kadeed guri cidhiidhi ah isagana waa kadeed gaadiidkoo kugu xumaadana waa kadeed marka haddii deegaankii kugu xidhiiyamo oo kugu fillaan waayo yacni waxa waa nooc min ashaqaawa siduu nebigu sheegay sal lla lay slam marka wawasic lii fii daarii ilaahu daarteeda ii waasic waa haddii la yidhahdo waxaa laga wadaa daaru alaakhira waxaa dhila daaru dunya baa laga wadaa waxaa kaloo dhihi karta fii daarii inay lagu itlaaqo yacni maa bacda almowt daartiis iyadana waa suroobi karaysaa macana ayb wabaarik allow barakee lii aniga waxaad ii barakaysaa fii maa rasaqtanii waxaad igu irsaaqdeen allow ii barakee rawa axmed baa wariyey sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo waxaa ku jira cubayd ibnu alqacqaac ninkan hadda warinaya waana nin majhuul ah nin la garanaya ma aha cillada xadiidkuna waa isaga laakiin qeybtan marfuuca allahuma akfir lii denbii wawasic lii fii daarii wabaarik lii fii ma rasaqtanii qaybtaa dambe shaahid bay leedahay xasan ah cinda axmed min xadiidi abi muusa alashcari wa kadalika xadiid kale waxay iyadana shaahid u ah abu yani uu soo saaray alimaamu tirmidi min xadiidi abi hurayra oo sanadkiisu daciif yahay marka qaybtan oo dikriga ah waa marfuuc waxaa dhihi lahaa way sugan tahay oo way xoogaysanaysaa dacfigu waa kabmaya laakiin hadalka qaybtiisa hore oo ah ramaqa rajulu rasuula allahi wa huwa yusallii intaa iyada ah intaas iyada male shaahid male intaa iyada shaahid male dacfi waa daciif macna sidaas weeyaan ayib mar hadday sidaas tahay dikrigani in uu yahay salaadda midka lagu ducaysto inuu ducaden inay ka mid tahay ducooyinka salaadda meesha waa ka baxaysaa leanna ducooyinka salaadda waxaa ka mid dhigi lahaa haddii ay asixi lahayd qaybta hore oo ah nin baa nebiga u fiirsaday isagoo tukanaya taa hadday sugnaan lahayd oo ducadan markuu nebigu yidhi inuu tukanayay hadday sugnaan lahayd markaasaa la gelin lahaa adkaarta waxaan dhihi lahaa adciyada salaadda la gelin lahaa laakiin maadaama qeybta hore ayna sugnaanin adciyada caamka buu ka mid noqonaya ducooyinka caamka ee lagu ducaysan unbay sugan tahay laakiin salaada dhexdeeda ma sugna maqsuudku taa wey macana ayb wacan shadaad ibni awsin radia allahu tacala canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi waaalih wasalama nabigu kaana wuxua yaquulu mid yidhahda fii salaatii salaaddiisa dhexdeeda allahuma allahyo innii anugu as'aluka waxaan ku weydiisan athabaata sugnaansho fi lmri arrinka dhexdiisa lagu sugnaado fi lmri bimacnaa waa arrimahoo dhan ah, inaan arrinta ku sugnaado aanan ka leexanin oonan muubiqaadka ee waxyaalaha dadka halaagaya aanan ku dhicin waalcasiimata ayaan ku weydiisanaya cala arushdi alcasiima go-aansiga ama aljiddu fi alab raadin dhab ah oo aan raadiyo cala arushdi hanuunka korkiisa hanuunsanaanta iyo hagaagsanaanta iyo toosnaanta inaan si dhab ah u raadiyo ayaan allow ku weydiisanaya ah, ayib oo dadaal ku jiro wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa allow shukra nicmatika nicmadaada shukrinteeda inaan nicamkaaga ictiraafo oon ka shukriyaan ku weydiisanaya wa xusna cibaadatika cibaadadaada wanaaggeedana waan ku weydiisanaya cibaado wanaagsan oo shuruudii lagu aqbali lahaa wadato wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa qalban qalbi saliiman oo nabad gashan nabadgashan qalbi ka nabadgashan waxyaalaha amraada cudurada oo amraad ashahwa iyo amraad ashubha labadaba shahawaadka oo adduunye jacaylka iyo wixii korkeeda iyo shubahaadka oo e, inay qalbigaaga ku dhalato waxyaale aan e, diin ahayn oo diin u haysato oo markaa bidaca iyo wixii la mida weeye labadaba way soo gelaysaa qalbigaygu inuu ka nabadgalo ayib qalban baan ku weydiisanayaa saliiman oo nabad qaba macna yowma laa yanfacu maalun walaa banuuna ila man ata allaha biqalbin saliim qaarkood waxay dhaheen biqalbin saliim ay ladiiq qalbi la qaniinay ah, lianna saliimka fi luqati alcarab yani waxay yidhaahdaan min baabi tafaa'ul ba waxay ku yidhaahdaan eh, mxuu ahay ruuxa la qaniinay saliim bay dhahan walisaananna waan ku weydiisanayaa allow carab saadiqan oo run sheeg ah carab runta ku dadaaloon been aqoonin wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa min khayri maa taclam waxaad og tahay khayrkiisaan ku weydiisanaya wa acuudu waan magangeli bika adigaan ku magangeli min shari maa taclam waxaad og tahay sharkiisana waan kaa magangelaya wa astakfiruka wadambidha waan ku weydiisan dembidhaaf limaa taclamu waxaad og tahay oo dhan een dembi galay dunuubtaan ee la socoteed og tahay adigaa oge ayaan iyadana dhaafideeda ku weydiisanay rawahu nasaa baa wariyey wakadalika waxaa wariyey tirmidi axmed iyo tabaraani waana xadiid daciif mubham ah waa nin mubham ah magaciisana lama yaqaano dad wuxuu ka yahayna lama yaqaano sidaas daraaddeed ibhaamkaasaa xadiiska dacfigiisa keenay laakiin jumalka ku soo arooray ducadan qaar badanoo ka mid a ah shawaahid bay leedahay sidan iyadoo hadda isugu hagaagsanoo isugu toosanoo xadiiskan ku timid bay daciif tahay laakiin jumlooyinka qaybo badanoo ka mid axaadiis kaley ku soo arooreen oo ducooyin kale iyagoo ku jira macna wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sal allahu aleyh wuxuu ahaa yaquulu mid yidhahda fii sujuudii sujuuddiisa dhexdeeda wuxuu dhihi jiray allahuma kfir lii danbii kullahu diqahu wajillahu wa waaaakhirahu wacalaaniyatahu wasirah allahuma kfir allow dhaaf lii aniga danbii dembigaiidhaaf kullahu dhammaantii diqahu midkiisa yani waxa weeyaan yar wajillahu iyo kiisa weynba ama waxaad tidhahdaa qaliilahu wa kaiira waa la dhihi karaa diqiga waxaa karaa midka qarsoon laakiin wajillahuda dambe ayaa tacyiininaysa macnaha laga wado jilliga waxaa laga wada midka weyn diqiga marka waa in laga wado midka yar saas way macnaha ayib midka yar iyo midka weynba wa awalahu kiisii hore wa aakhirahu iyo kiisa dunuubtaydii horiyo tadambaba allow yani wax weeye ii dhaaf wa calaaniyatahu dembiga midkiisa muuqda wa sirahu iyo kiisa qarsoon midka dadku ila og yihiinoo bannaanka ku samaynayo iyo midka aan qarsoodida u samaynayo kulli ilahu ii dhaaf rawahu muslim baa wariyey wa abu daawuud waa adkaarta sujuudda ayay ka ama adciyada sujuudda ayay iyaduna ka mid tahay wa can cammaar ibni yaasirin annahu isagu sallaa wuu tukaday salaatan salaad buu tukaday fawjaza markaasuu gaabiyey fiiha dhexdeeda awjaza wuu khafiifiyey salaada ah, muusan aad u dheerayn fiiha fa ankaruu markaasay ku inkireen daalika arrinka dadkii la joogay baa arrintaa qoonsaday marka oo ku inkiroo yidhi maxaa salaadda saa ugu gaabisay fa qaala wuxuu yidhi alam utimma miyaanan dhammaystirin alrukuuca wasujuuda sujuudiyo rukuucdii sooma dhammaystirin oo qadarkii la rabay sooma keenin qaaluu waxay bala ah, iskaba dhaafe ah, haabay dhehen waad dhammaystirtay laakiin haddii adoo dhammaystira baad haddana waxoogaa fududay soo dedejisa qaala wuxuu yidhi amaa hoy innii anugu dacawtu waan baryey waan ducaystay buuhi fiiha salaada dhexeeda biducaa'in ducaan ku ducaystay buuhi ducadaasoo kaana uu ahaa rasuululahi sala allahu alayh waali wasalam mid ku ducaysta bihi isaga duca uu nebigu ku ducaysan jiray baan salaaddaa dhexeeda ku ducaystay buuhi idinka waxaad ka dhigaysaan hadda inaan fududeeyey laakiin anugu duca nebigu ku ducaysan jiray baa la imid oo maxay tahay allahuma bicilmika alghayba waqudratika cala alkhalqi axyinii maa calimta alxayaata khayran lii ducadan aan ku ducaystaa allahuma allahyow bicilmika ogaanshahaaga sababtii alghayba aad og tahay wixii qarsoon iyo wa qudratika karitaankaaga dartii sababtii cala alkhalqi khalqiga korkiisa aad karto labadaas sifo sababtood axyinii inoolee maa calimta intaad ogsoon tahay alxayaata nolosha khayran inay mid khayr badan tahay lii aniga inta aad og inay noolaanshuhu ii khayr badan yahay allow i noole watawafanii allow i oofso idaa goortii kaanad ay ahaato alwafaatu noloshii khayran mid khayr badan lii aniga ii khayr badan waxaan dhihi lahaa alwafaatu gerididhe watawafanii i oofso idaa goortii kaanad ay ahaato alwafaatu oofsiga iyo geeridu khayran mid khayr badan lii aniga ii khayr badan ah, yacni bicilmika alghayba wa qudratika cala alkhalqi bimacnaa altawasul bisifaat illahi wa ilaahay sifaatkiisoo lagu tawasulo bimacnaa aad ku gaadho codsigaagaad ilahay u gudbinayso waana tawasulka mashruuca buu ka mid yahay allow cilmigaaga waxyaalaha qarsoon aad ogsoonta oo waxa muuqdaba uu ogsoon yahay shaahidkaa waxaa laga wadaa bimacnaa qaybka isaga khaas laha waxa qarsoonood allow ogaanshaha aad og tahay iyo awooddaada khalqigoo dhan aad wada awoodo oo awooddaada wax ka hoos bixi kara uusan jirin labadaas sifo sababtood baa wax kugu weydiisanaya maxaa wax ii weydiisanaysaa waxaan ku weydiisanayaa inaad i noolayso intay nolosha dani iigu jirto oy maslaxa iigu jirto mar alla markii ayna dani iigu jirinna allau iofso oo markaa geerida uu khayrku iigu jiro waxaa laga qaadanayaa inay mashruuc tahay xaaladda uu ruuxu isu baqo oo uu yani isaga baqo inuu diintiisa ka fitnoobo oo fitanku cuslaadaan inuu geeri allow idilye la idil inuu yidhaahdo waa laga fiicanya lanna xadiiskiibaa yani waxa way ku soo aroray nebigu sal ly waslam uu yidhi midkiin yuusan geerida tamaninin laakiin siday aimo badan ka sugan xadiiskanina tilmaamayo inaad ilaahay u tafwiidisaa fiican leanna ma garanaysid adiga way kula tahay xilligan fitanku sidan u jiraan malaha dhimashadaa kuu dhaami lahay laakiin waxaa ka fiican inaad ilaahay udisoo tidhaada ilaahu hadday geeridu ii khayr badan tahayna idil hadday noloshu ii khayr badan tahayna ilaahu inoole allah marka maslaxadaada iyo dantaada gara ayb asaluka waxaan ku weydiisanayaa khashyataka cabsidaadaan ku weydiisanayaa filqaybi aan kaaga baqo marka ay dadku iga maqan yihiin washahaadati iyo markay goobjoog yihiin marka layla joogo iyo marka layga maqan yahayba inaan kaa baqo oon iska kaa ilaaliyaan alla ku weydiisanaya bimacnaa inta badan dadka markay dadku kula joogaan ibni aadamku waa xishoodaan oo dadka hortiisa inuu xumaan kula yimaado allahuma mujaahir inuu yahay mooye uma badna laakiin inta badan marar fara badan waxay u badan tahay markaad gooni noqoto inaad muxuu ahaaye aad aad markaas iska qasato waa khatar markaa wa kelimat alxaqi baan ku weydiisanayaa xaqa kelimadiisa kelimat alxaq xaqa inaan ku hadlo waay filqadabi cadhada dhexdeeda iyo waridaa iyo raallinimada dhexdeeda filqadab wuxuu ka wadaa markaan cadhoodo in aanan kelimatulxaq iyo cadaaladda ka gudbin oo afkayga ayna ka soo bixin wax aansaxayn ilan ruuxu markuu cadhoodo waa kii nabigu laa taqdab yidhi markaad cadhooto waxaa kaa lumaya kontaroolka soo marka shaydaan baa kaa faa'iidaysanaya afkaagii iyo xubnahaagii iyo adinkaagu wuxuu ku kacayaa waxaad isla yaabi xataa markaad miyiirsatood waxoogaa yara degto haddaad dib isu fiiriso adigii baaba isla yaabiba soo ma war waxaad ku kacaysay muxuu ah marka yacni ilaahayow markaan cadhaysnahay kelimatul baan ku weydiisanaya waridaa iyo markaan raalli ah maalan ruuxan waad ku xanaaqsantah aad ku xanaaqsantaho necbaatide kelimatul ha gudbin sooma kelimatulxaq ha gudbin cadaaladda ha ka tegin kadaalika markaad raalli ka tahay oo aad la socoto ood la jirto ayadana kelimatulxaq baan ku weydiisanaya maxaa laga wadaa bimacnaa in aanan u gudbin oonan mudaahanaynin oo aanan u gudbin waxaan xaq ahayn le'anna markaad shayga raalli ka tahay maa khaladkiisa waad qaadan markaad necab tahayna wanaaggiisu kuu muuqan maayo markaad shayga u cadhaysan tahayna wanaaggiisao dhan baa kaa qarsoomi markaad la jirtana xataa xumaantiisu waa kuu fiicnaanaysa sooma ma wa caynu ridaa can kulli caybin kaliila wa caynu sukhti tubdi lmasaawiya ilxun oo cawaran ubaad ku fiirin waxaadan rabin o dhan waxaad rabtoo dhanna sax ah bal laba indhood baad ku fiirin oo sax ah waa kula qumayihin marka marka taasaan ilaahu magan ahay waa cadaaladda wey macnaha walqasda baan ku weydiisanayaa allow inaan dhexdhexaysto filfaqri faqriga dhexdiisa xaaladda faqrigu hayo walghinaa iyo hodantinimada dhexdeeda markaan faqiir ahay inaan dhexdhexaysto oo dhexaysigaa muxuu noqon karaa inaad sabirto oo faqriga ku sabirto oo faqrigu uusan kugu bixinin waxa loo yaqaano altafriid yacni in aad xaaraan gasho ama sabirkiiba ka tagto hinahana markaad wax haysatood ladan tahay ayadana qasdigu waxa weeyaan inaad shukrido soo ma oo khinaha uusan ku gaadhsiinin iyo xoolaha iyo ladnaantu ayna ku gaadhsiinin kibir iyo inaad xuduudda shareecada tilowdo marka alqasdu waxaa laga wadaa inaan mar walba dhexdhexaad ahaado oon jidka saxda ah aanan ka leexanin ayb waladata nadari baan ku weydiisanayaa allow fiirada macaankeeda ilaa wejhika wejigaaga aan fiiriyo fiira aan wejigaaga fiiriyo macaankeedana waan ku weydiisanaya ayb lannu ilaahay tabaaraka wa tacaala oo wejigiisa la daawado waa nicmo aakhara jirta midda ugu fiican waay uguna qaalisan qur-aanka kariimkaana alla ku tilmaamay muxuu ahaayey liladiina axsanu اlxusna dadkii wanaagga sameeyey waxay leeyihiin janno waxay kaloo leeyihiin jannada wax ka siyaadsan oo jannada maxaa ka siyaadsan nebigu wuxuu yidhi annadaru ila wajhi illahi alkariim ilaahay wejigiisoo la fiiriyo baa jannada ka siyaadsan marka yacni eh, waa nicmo adduun aakhara taalla midda ugu qaalisan waladata annadari ilaa wajhikaan ku weydiisanaya washawqa baan ku weydiisanayaa hiloobid iyo jeclaan aan jeclaadoon u hiloobo ilaa liqaa'ika la kulankaaga cidaad aad u jeceshahay oo kaa maqan in aad la kulanto baad jeceshahay jacaylka ilaahay inaad la kulanto aad jeceshahayna bimacnaa isaguna waa kugu jeclaanaya laakiin maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa lagama wado bimacnaa geerida nacaybkeeda sida xadiidkii caaisha fi saxiixayn uu ku tusaya ee waxaa laga wadaa man axaba liqaa allahi axaba allahu liqaa'ah ruuxii ilaahay inuu la kulmo jecel ilaahayna waa jecelya inuu la kulmo waxay u badan tahay xadiiskaasi ku saabsan yahin ruuxa marka lagu soo xaadiro nabiga marka siduu ku fasiray sal ly slam markay geeridu ku timaado ruuxa muminka waxaa la tusaya khayr badanoo ka horeeya wanaag badanoo horay u yaala waa loo bishaaraynaya markaasuu jeclaanayaa ilahay la kulankiisa allana inuu la kulmuu jeclaana munaafiqiyo dadka xunun iyo cusaada markii ay geeriyoonayaan baa waxaa la tusayaa waxyaabaha ka horeeyay cadaabkaiyo cuquubad ah markaasay nacayaan inay horay u socdaan oo ilaahay la kulmaan allana wuxuu nacayaa la kulankooda marka washawqi ilaa liqaa'ika washawqa ilaa liqaa'ika waacuudu waxaan magangeli bika adaan ku magan gelayaa min daraa'a baan ku magan gelayaa mid dhibaato leh xaalad dhibaato leh oo mudiratin wax dhibaysa idhibaysaan ka magan gelayaa daraa'a waxaa la yidhahdaa xaalad kasta oo dhibaato leh ama dhibaato adduun leh ama dhibaato aakhara leh mudira muxuu ka wadaa faa'iidaday mudira wadata waxa weeyaan li'anno dhib waxaa jira marka dambe nafcigiisu badan yahay ah, waa meesha la yidhahdo ruba daaratin naafica dhibka dhacaya baa laba ah dhib adiga marka laguu fiiriyo mafsadadiisaa badan oo kugu badan adiga dhibkuu kuu geystay baa ka badan dheeftiis dhibaatooyin qaarkoodna way dhacayaan laakiin manfacadaad ka heshay baa ka badan dhibkay kuu geysteen soma dhibkay kuu geysteen maalan marka qaarkood waxaad arkaysa waa miaal ahaan waa ruux oo faajir ah oo caasi ah oo dunuubta iska qasanaya oo la kari waayay sida qaarkood ku dhacda siduu hogaankiisu usii daysnaayoo u qasanahay baa ilaahay cudur ku riday cudurkiibaa soo riday markaasuu bilaabay calaacal iyo tawbad jidkuu ku soo hagaagay cudurkaa ku dhacay soo dhib maaha soo ma waa daraa laakiin binisbati lahu mudira miya ya mudira mehe waa naafica sidaas daraaddeed darati daraa'a mudira waxaan fahmaynaa bimacnaa waxaa jira daara mudira iyo daara naafica marka natiijadeeda la fiiriyo macnaha qaydkaasi marka macnahaasu wata wa min fitnatin baan kaa magangelayaa fitno oo mudillatin yacni dadka baadiyaynaysa oo ibaadiyaysa meeshana waxaan ka fahmayna loogu qeyday iyadana fitno waxaa jirta ruuxa inta la fitneeyo uu hanuun ka qaadayo oo imtixaanka intuu ku baaso uu ka qaadayo iimaan iyo adayg uu ka qaadayo khayr badanna uu ka helayo taasi marka ilaah lagama mangala waa khayre laakiin waxaa laga mangalaa waa fitna oo ku baadiyaysa oo natiijadeedu ay noqoto inaad lunto allahuma allah yo zayinna allowna qurxi biziinati liimaani iimaanka quruxdiisa allow nagu qurxi waa qalbiga iyo mxuu ahaay dhaqanka iyo aqwaasha iyo afcaasha dhammaan iimaanka qurxiya wajcalnaa allow naga yeel hudaatan <clears throat> kuwa hanuunsan allow naga dhig <clears throat> kuwa hanuunsan oo muhtadiina ee hanuuninaya ama yani takiid ka dhig kuwa hanuunsan oo hanuuninaya alla naga dhig rawa axmed baa wariye wanasaai kadalika waxa ibn abi shayba ibn abi caasim daara qutni fi ducaa sidoo kale mxuu ahaay waxaa wariy waxaan dhihi ahaay abarani fi ducaa abarani fi ducaa daara qutni fi ru'ya waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina sidoo kale waa saxiixinaya adiciyada marka wuxuu ka yahay lagu ducaysto salaadda dhexdeeda lagu ducaysto wacan mucaadi bni jabalin qaala wuxuu yidhi laqiyanii waxaa ila kulmay annabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigaa ila kulmay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi innii anigu uusiika waxaan kuu dardaarmayaa bikelimaatin baan kuu dardaarmayaa kelimooyin oo taquuluhunna aad leedahay fii kulli salaatin salaad kasta dhexdeeda maxay yihiin waxaad tidhahdaa allahuma allahyo acinnii allow ii kaalme calaa dikrika dikrigaaga korkiisa iigu kaalme wa shukrika iyo yani shukrigaaga wa xusni cibaadatika iyo cibaadadaada wanaaggeeda allow ayb raw axmed baa wariyey wnasaaiy wa abu daawuud waxaa saxiixiyey ibnu khusayma ibnu xibaan iyo sheekh albani way saxiixinayaan xadiidkaasina waa sugan yahay wuxuuna ahaa eh, mxuu aha nebigu sal lay slam mucaad wuxuu kuhi ya mucaad wallaahi inii la uxibuka waan ku jeclahay nabigay weyday min madjicihaa meeshay huruday bay ka weyday falamasathu markaasay taabatay biyadihaa gacanteeday ku taabatay fawaqacad way dhacday calayhi nebiga korkiisay gacantii ku dhacday wa huwa saajidun isagoo sujuudsan huwa yaquulu oo uu wa huwa isagoo yaquulu dhahay bimacnaa gogashuu la jiifay markaasay weyday nebiga sal lay slam bay ka weydajiifay markaasay waxoogaa way masayrto waxaa istiir malaha markaad hurdada gashay buu iska kacayoo reerihiisii kalu aaday markaasay gacanta ku raadisay guriguna waa mugdi gacanteedii baa marka waxay ku dhacday nebigoo sujuudsan lugihiisoo saa u taagan bay gacanteedii ku dhacday ayb wa huwa yaquulu isagoo leh sujuudda dhexdeeda allahuma acti sii nafsii naftayda sii taqwaaha alla ka cabsigeeda zakiha allow daahiri anta adigu khayru man zakaaha cid nafta daahirisa ka ugu khayr badan baa tahay anta adigu waliyuhaa baa wa mawlaahaa baa tahay waliyuhaa weligeedii baa tahay wa mawlaaha naasirkeedii baa tahay u hiilin ee daahirin ee hagaajin waa uun adiga raw axmed baa wariyey sanadkiisa waxaa ku jira xadiikaasi nin idhahdo saalix ibnu saciid oo majhuula ah ku jira ayb isagoo majhuul ah buu haddana wuxuu khilaafay iqaadka xadiidkan warinayuu khilaafay saas daraaddeed waa munkar baa la dhihi karaa lafdigani xadiidku wuxuu caanku yahay xadiiu abi hurayra an caaisha fii saxiixi muslim buuna ku sugan yahay saxiix muslimka markuu ku sugan yahay intiisa kale waa sax laakiin ducaduu nebigu akhrinayay markuu sujuudsanaa tan ma ahayn ee wuxuu akhrinayay allahuma inii acuudu biridaaka can sakhatika soomaya wabimucaafatika allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika wabimucaafatika min cuquubatika wabika minka la uxsii hana'an calayka anta kama anayta calaa nafsik waan soo marnay sooma ducaduu nebigu ahrinayay taasay amaa middan nin waxaa ku jira majhuul ah haddana khilaafay iqaadkii waa munkar marka saasay noqona waa aciif ayb an ibni cabaasin radi allahu tacala canhu xadiiku markuu adiiu yahay xadii muslim waa min xadiii zayd bni arqam waay ducadaas waxaan dhihi lahaa eh, adiika xadiiu caaisha markuu yahay waa ducadaas laakiin xadiidka siyaaqani daciifa ku ahaado laakiin ducadan allahuma aati nafsii taqwaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha mawlaaha ayadoon salaad ku xidhnayn nebi sujuuddiisna ayna ku xidhnaynoo ku qaydnayn ducadusi ahaanteeda way u sugantah waxayna ku timid yanii xadiid zayd ibnu arqam fii saxiixi muslim iyadoo duco kale ku dhex jirtay sugan tahay macnaha laakiin eh, nebigu sujuuddiisa miduu wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu aley wasalam nebigu sallaa wuu tukaday fa jacala wuxuu gudagalay yaquulu inuu yidhaahdo fii salaatii salaadiisa dhexdeeda aw fii sujuudii ama sujuudiisa dhexdeeda inuu yidhaahdo allahuma allah ijcal yeel fii qalbii qalbigayga dhexdiisa nuuran ilaahu nuur yeel wa fii samcii maqalkayga dhexdiisana nuuran yeel wa fii basarii araggayga dhexdiisana nuuran yeel wa can yamiinii midigtaydana nuuran ifsan yeel wa can shimaali bidixdaydana ilaahu iftiin yeel wa amaamii hortaydana nuuran iftiin yeel wa khalfii gadaashaydana nuuran yeel wa fawqii korkaygana nuuran ilaahu nuur yeel wa taxtii hoostaydana nuuran alla nuur yeel wajcal yeel lii aniga waxaad ii yeeshaa nuuran iftiin ii yeel ow amase qaale wuxuu idhi wajcalnii iga yeel nuuran anigoo dhanba iftiin iga dhig mukhtasarun waa mid la soo gaabiyey min muslimin baa laga soo gaabiyey buuhi xadiidka muslim baa wariyey sidanna waa la soo gaabiyey fii saxiixii buu baab lkhuruuji bixitaankiibuu baab yahay min asalaati salaaddii laga baxo bisalaami salaamo naqsi lagaga baxo salaaddii waad atixiyaadsatay salligii baad akhriday waad ducaysatay inaad salaamo naqsi kaga baxdo salaamo naqsigaasi xukumkiisa wuu soo wadaa baabun fii kowni salaami fardan buu kaga hadli doonaa oo inoo soo socda inaad salaamo naqsadoo salaada salaamo naqsi kaga baxdo ma laazim baa mise haddaabaad dhammaysato waad iska kici kartaa adoon salaamo naqsanin baabkeeda wuu keeni doona can ibni mascuudin radi allahu tacala canhu ana nabiya sala allahu alayh waalih wasalam kaana waxaa yusallimu mid salaamo naqsada can yamiinihi dhankiisa midig wa can yansaarihi iyo dhankiisa bidixba waa naqsan jiray assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah buu labada dhinac u dhihi jiray xataa yuraa ilaa la arko bayaadu khadihi dhabankiisa cadaantiisa ilaa la arko oo yaa arkaya dadka gadaal fadhiya bimacnaa assalaamu calaykum waraxmat ullah ilaa dhabankiisa gadaal laga arko jeesan jiray wakadalika bidixdana sidoo kale u samayn jiray waxaa wariyay alhamsatu shantii baa warisay wasaxahu waxaa saxiixiyey atirmidiyu baa saxiixiyey kadalika waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan iyo sheekh albani calaa sharti muslim buu ku saxiixinaya muslim baana soo saaray isagoo mukhtasar ah waana kan ka dambeeya waay wacan camir bni sacdin can abihi wuxuu ka warinaya qaala wuxuu uhi kuntu waxaan ahaa araa mid arka annabiya sal lay waslam yusallimu isagoo salaamo Ah, kuntu waxaanaa buhi araa mid arka annabiya sal lay slam yusallimu isagoo salaamo naqsanaya can yamiinihi dhankiisa midigta wa can yasaarihi xataa yuraa la arko bayaadu khadihi dhabankiisa cadaantiisa ilaa la arko rawahu axmed baa wariyey wamuslim wanasaa'i wabnu maaja bimacnaa wuxuu faa'iideeyey in midigta iyo bidixda loo salaamo naqsan ilaa dhabankaaga gadaal laga arkana aad wejiga leexinayso wa can jaabir bni samura qaala wuxuu uhi waxaanu ahayn idaa goortii sallaynaa aan tukanayno maa rasuulilahi maca rasuulilahi sal ly sl rsulka aan la tukanayno qulnaa kuwa yidhahdaanu ahay assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah wa ashaara wuxuuna tilmaamay biyadihi gacantiisa ila aljaanibayni labada dhinacbuu u tilmaamay assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah ayb fa qaala markaasaa wuxuu yihi rasuulu lahi sal lay waslam yani eh, markay salaanta ku dhawaaqayaan baa waxay raacin jireen inay gacanta ku tilmaamaan gacantii meeshan taallay ee saarnayd bawdada korkeeda ayay ku ishaarayaan oo ku tilmaamayaan ma iyadoo meesha saaran unbay sidaa lahaayeen mise gacanta intay kor u qaadaan bay sidaa iyo sidaa lahaayeen labadu way suroobi karta marka waxay israacinayaan ishaaro iyo salaantiiyo afka lagaga dhawaaqo fa qaala markaasaa wuxu uhi rasuulu lahi sal ly waslam alaama maxaybaa tuumuuna tuumuuna aad u ishaaraysaan biydiikum gacmihiinna aad ugu ishaaraysaan maxaad gacmaha la taagtaagaysaan oo gacmaha aad ugu ishaaraysaan kaannahaa sidii iyadoo gacmuhu ay yihiin adnaabu khaylin farda sayntoodo kale shumsin oo mxuu ahaay didma qaba yani shumsiga waxaa la yidhaahdaa fardaha aan mxuu ahaay aan deganayn ee qaba maxaa la dhahaa soomaaliga waa loo aqooni jira ma garan neefka mar walba didsan maxaa la dhaha ya bayr shumsin oo bayr ah ayb ah, kaannahaa iyadoo adnaabu khayrin fardo saynteedoo kale ah shumsin oo mxuu ahaayey mxuu ahaaye dayr qaba oo kale bayrha bayr qaba marka markay bayrta qabaan oo didsan yihiin oyna deganayn bimacnaa sayntay waraarayayaan sayntay saa u marka maxaad gacmaha saa u laxaysaan assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah sidii farda sayntoodoo kalea lagu yidhi farda didsan saynteedoo kale maxaad saa ula luxaysaan buu nabri sal lay slm inamaa yakfii waxaa ku filan buu nabri sal lay slm axadakum midkiin waxaa ku filan an yadaca inuu dhigo yadahu gacantiisa calaa fakhidihi bawdadiisa korkiisa inuu saaro waxa uun idinku filan gacantan aad luxaysaanad yani wadwadaan inaad u daysaan bawdada korkeeda kow uma kadibna yusallim uu salaamo calaa akhiihi walaalkii uu salaamo man uu salaamo calaa yamiinihi midigtiisa wa shimaalihi bidixdiisa adoo gacantaadu meeshii kuu taallo maa dadkan bidix kaa xiga salaantid kuwa midig kaas xigana salaantid maxaad gacanta la taagtaagi ha sida fardasayntood ayaa lagu yidhi rawa axmed baa wariyo muslim marka yani waxay tilmaamaysaa assalaamu calaykum waraxmat assalaamu calaykum waraxmat gacanta qaadidoodu inay khalata inta badan hadda dadku gacanta ma qaadaan laakiin dad baa waxay sameeyaan gacmahoo meeshii saaran baa waxay leeyihiin assalaamu calaykum assalaamu calaykum soo ma lafteeda waa siin la taagtaagahayo waay sax maa gacanta la tagtahay looma baahna adoo gacanta meesheedii taagnanta la raba assalaamu calaykum asalamu calaykum bas ayb wa fii riwaayati riwaaya kale dhexdeeda waxaa ku sugan kunnaa waxaanu nusallii kuwa tukada khalfa anabiy nebiga gadaashiisaan ku tukanaynay sal ly slm faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam maa baalu haaulaa'i kuwan xaalkoodu muxuu yihi oo yusallimuuna salaama naqsanaya biaydiihim gacmahooda ku salaama naqsanaya gacantan la taagtaagaya kuwan ku salaama naqsanaya maxay kaannahaa sidii iyadoo adnaabu khaylin muxuu ahaye kaadnaabu khaylin shumsin inamaa yakfii waxaa ku filan axadaku midkiin an yadaca inuu dhigo yadahu gacantiisa calaa fakidihi bowdadiisa korkiisa inuu saaro uma kadibna iyadoo bowdada saaran yaquulu inuu yidhaahdo assalaamu calaykum oo midigta assalaamu calaykum oo bidixda rawahu nasaayi baa wariyey wahuwa xadiidkani buu sheekhu yidhi daliilun wuxuu daliilu yahay calaa annahu idaa lam yaqul hadduusan dhihin waraxmatullaahi ajza'ahu inuu u gudayo oo ku filanta yacni riwaayadan dambe ee nasaa'i uu warinayo waxay ku tusaysaa salaamo naqsiga inaad ku gaabsan karto assalaamu calaykum assalaamu calaykum bas oo waraxmatullaahidu ayna laazim ahayn taasuu kutusayaa buuhi macana ayib adiga siyaabo kala gedisan ayaa soo aroortay sidan hadda xadiid kusoo aroortayoo xadiidka hore oo assalaamu calaykum waraxmat ullah iyo assalaamu calaykum waraxmat ullah labada dhinacba inaad u dhahdo waa okay xadiiskana wuxuu ku tusayaa inaad waraxmatullaahi labadaba ka jari karto ood dhihi karto assalaamu calaykum assalaamu calaykum wabes taana way bannaantay waxaa kaloo iyadana bannaan kama fii xadiidi waa'il abu daawuud ibnu khusayma soo saaray waxaana saxiixiyey alimaamu nawowi ibnu daqiiq ilciid ibnu sayid innaas iyo sheekh albaaniba way saxiixinayaan xadiidkaasina waxaa ku sugan in aad midda midigta a raaciso wa barakaatuhu tan bidixdaana aad ku gaabsato wa raxmatuhu oo maxay noqonaysaa assalaamu calaykum waraxmat ullah wa barakaatuhu waa midigta bidixdana assalaamu yani tan midigta keliya inaad wabarakaatuda ku darto laakiin bidixda in wabarakaatuhu lagu daro ma sugna saas mana taana waa suganta waxaa kaloo u tegi doonaayo baabka soo socda uu sheekhu ku sheegi doonaa in eh, muxuu ahaayey eh, eh, maya ayadana in aad tidhaahdo dhanka midigta assalaamu calaykum waraxmat ullah dhanka bidixda ana assalaamu calaykum ayadana waad heli kartaa xadiikeeda iyadana waxaa soo saaray ibnu khusayma bayhaqi diya ilmukhtaara axmed iyo abaraani waana xadii saxiix ah. yani iyadana inaad eh, midigta waraxmatullahi raaciso bidixdana assalaamu calaykum base ku gaabsato inaad hal mar salaamo naqsatana waa baabka inoo soo socdo oo assalaamu calaykum intaad hal salaamo naqsi adoo saas yani jeeda qiblada intaad tidhaahdo wax yar inaad markaa wejigaaga dhanka bidigtaa u yara qabato midigta assalaamu calaykum bas waabaad ka baxdayba ayadana way sugan tahay oo xadiiskeeda xaakim iyo dahabi sheekh albani iyo ibnu mulaqin iyo way saxiixinayaan hal salaama naqsima marka qaarkood inuu ku gaabsoomi jira oo muxuu ahaayey wejiga qumaatigiisa intuu u salaamo naqsado wax yar haddana dhanka midigta inuu wejiga u yara qaban jiray assalaamu calaykum basna ku gaabsan jira iskana kici jira siyaabahaasoo dhan marka waa loo salaamanaqsan kara wa can samurata bni jundabin qaala wuxuu yidhi amaranaa waxaan amray rasuululahi sal ly waslam an nusallima inaan salaamo naqsanno inaan salaamno calaa a'immatina imaamyadanada inaan salaamno iyo wa an yusallima inuu salaamo bacdunaa qaarkanna calaa bacdin qaarka kale inay salaamaan imaamka naga horreeyana inaan salaanno qaarkana qaarka kale inay issalaamaan rawahu ibn maajah baa wariyey wa abu daawuud walafduhu abu daawuud lafdigiisu waxa weeye amaranaa wuxuuna amray nebigu an narudda inaan radino oon salaanta ka qaadno calalimaami imaamka korkiisa inaan salaanta ku celinno bimacnaa inaan salaanta ka qaadno ila imaamku waa salaamayaa dadke wa an nataxaabba inaan isjeclaannana wuuna amray nebigu sal alay slm wa an yusallima inuu salaamo bacdunaa qaarkanna calaa bacdin qaar kale inay salaamaanna waana amray xadiikaasi waa xadii aciif daara qutni iyo bayhaqina way soo saareen waase xadii daciifa ah, wey cilada dacfigiisuna waxa weye cancanatu xasan ilbasri baa ku jirta oo samuratu bnu jundab asagaa ka warinaya saas daraaddeed xasanna mudallis buu ahaa cilada xadiisku waa taa saas daraaddeed buu daciif yahay xaakim iyo dahabi baa saxiixiyey xaakim baa saxiixiyey dahabina ku waafaqay lakiin ciladaasaa ka qarsoontay xadiisku waa daciif ma sugna وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه wuxuu ka warin قال نبigu inuu yidhi xadfu tasliimi salaamo naqsigoo la gaabiyo sunnatun waa sunno ah, waa dariiq saxa ah wey xadfu sunna tasliim baan dhihi lahaa eh? tasliim buu qore salaam yuu idin qore ah. ayib salaam tasliim waa isku macdhowy rawaw axmed baa wariyey waa abu daawuud rawahu waxaa wariyey atirmidiyu baa wariyey mawquufan asagoo saxaabiga abu hurayraa ku eg wasaxaxa wuuna saxiixiyey mawquufan buu ka wadaa ibnu mundir baa tacqiibiyey waxaa kaloo saxiixiyey xaakim calaa sharti muslim dahabi baa ku waafaqay laakiin xadiisku waa daciif sanadkiisana waxaa ku jira in la yidhahdo qurat bni oo daciifa cinda aljumhuur alxaafid abulxasan bn qataan sidaas daraaddeed wuxu uhi laa yasixu mawquufan walaa abu hurayrana kama sugna nabigana kama sugna buui waxaana sidaa doortay inuu daciif yahay sheekh albaani caleyh raxmatullah maxaa laga wadaa marka khadfu tasliimi ama khadfu salaami sunna khadfiga maxaa laga wadaa xadfi baan dhila xadfi xadfiga waxaa laga wadaa wuxuu yidhi sheekha qaala bnu mubaarak cabdullahi mubaarak wuxuu yidhi macnaahu waxaa laga wadaa anlaa yamudda inuusan taagin salaamo naqsiga maddan taagid inaadan aad u dheerayninoo aadan yani waxa weeyaan inaad gaabisaa laga wadaa xadfiga oo tidhaahdo assalaamu calaykum asalaamu alaykum laakiin assalaamu ah, alaykum assalaamu calaykum taasaa laga wadaa madigaasaa la diiday maxaa la gaabi oo jar oo waxaa tidhahda assalaamu calaykum assalaamu calaykum xadiisku waa laakiin wuxuu leeyahay alimaam tirmidi caleyh raxmat ullah sidaasay ahlu cilmigu ay istixbaabsadeen ahlulcilmigu waxay istixbaabsadeen inaan salaanta la taagin oon la madin oon la dheeraynine yani wax wey la gooyo sidaasay istixbaabsan bu lakin xadiisku waa daciif hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm ala nabiyina mxamed wala alih w saxbi wslm